بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah min النubda الزakiya fi اlqawaacid الأصliya waxaa inoo dembeeyey tacriifkii cilmiga kaasuu marka muqadimaadkii afarta ahaa alcilm ayaanu ku soo dhex jiray waa marka uu sheekhu u soo qaybshay cilmigii yaqiini ama qaطci iyo hayru qaطci yaqiiniyaadkii ama daruuriyaadkii wuxuu ka soo sheegay lix qaybood xisiyaad iyo badiihiyaad ama awaliyaad tii saddexaad u ahayd fitriyaad iyo mutawaatiraad ama tawaaturiyaad tajribiyaad iyo xadsiyaad lixdaa qaybood baynu soo maray lixdaa iyagu waa daruuriyaad oo hadda ta'amul iyo istidlaal iyo tafakur kaagama baahno qaybta u dambaysu marka wadaadku raaciyo wakadaa kullu danniyin qad taxtafu bihi qaraa'inun fayasiiru biha cilma halkaasna marka tii toddobaad buu ku ishaarahayaa nadariyaadkii marka yaqiinta faa'iidaynayay marka alyaqiiniyaat cindahum waa sabcun lix daruuriyaad ah iyo nadari qaraa'in iyo calaamaad iyo amaaraad iskugu tagta kadibna faa'iideeyey cilmi yaqiini ah cilmi yaqiini ah toddobadaasaa marka loo yaqaanay alyaqiiniyaat sab toddobadaasaa la yidhaahdaa mar hadduu ka baxay yaqiiniyaadkii ama daruuriyaadkii uu ka baxay wuxuu u gudbay muqadimadii labaad ee ku saabsanayd fi tacriif اdaliil alcilmu wاdaliil bacdaha annadaru wاlxukmu afarta muqadimo ayuu ugu talagalay kadibna maqsuudkii ayuu geli doonaa sheekhu wuxuuna sheekhu yihi waama اdaliilu intaynan ka bixin xalay markaan marayna xisiyaadka cafwan mujarabaadka iyo tawaaturiyaadka iyo wixii la halmaala waxaanu soo sheegnay in ay xuja ku tahay calى الشhaخص lakin la calى غayrihi إila man jaraba mila تajribatii أw tawatarat الqaضiyaة cindahu kama tawatarat cinda غayrihi markaanu taa ka hadlaynayn leenahay kuwa kale xisiyaadka iyo fiطriyaadka iyo awaliyaadku waa xuja calى الشhaخص wa calى الغayr kuwanna ma ah waxaa looga jeedaa waa kuwa khaaska ah khaaska ah tawaaturka khaaska ah ee mujarabaadka khaaska ah loo jeeda ama almujarabaat alcaama iyo tawaaturka caamkaa waa xuja calayka wa cala alghayr waxaa laga hadlaya waa kuwa khaaska ilan masaa'ilku qaybna waa caam qaybna waa khaas mujarabaadka caamka waxaa ka mid ah qoorta seefta ninka qoorta seef lagaga gooyo inuu dhinto waa mujarab mtmsoma caalamidan soo marin wadaadka hebela oo qoorta laga gooyo inuu dhintay keliya waa qadiyatu cayn laakiin inaad xukunto nin walba qoorta jaf la siiyo inuu dhimanayo waa maxay waa xukum caqli ah qadiyo caama wey marka ibaanat اlcunuqi bidarbi bisayf waa maxay waa sabab ruuxa dila una dhinto idan shayga waa mujarab caamah mataa mise maaha waa xuja wa calaa hayri marka lagu leeyahay mujarabaadku xujo ma aha ilaa man jaraba waxaa loo jeedaa almujarabaat alkhaasa waa ay fahanteen baan u suntu inay wax disho maxay waa mujarab caam ah inkiri karo marka almujarabaat iyo tawaaturka aan leenahay waa xuja cala shaksi waxaa loo jeedaa midka khaaska ama alcaam inkirkiisu waa min waa min wasaa'il ilxaad wey iska ilaaliya midda ayada marka taa inaan baraarujiyo munaasab bay ahayd sheekhu wuxu uhi wa ama daliil oo ah kii labaad muqadimadii labaad min alarbaca fahuwa daliilku waxaa weeye maa yumkinu wuxuu suuro gelaya altawasulu in lagu gaadho bisaxiixi الnadari fiihi daymo fayow asaga la fiiriyo gudihiisa ilaa maطluubin tasdiiqiyin ay ilaa qadiyatin khabariya ilaa maطluubin tasdiiqiyin ay ilaa xukmin baa loo jeedaa yaxtamilu الsidqa wاlkadiba lidaati baa loo jeeda marka ilaa maطluubin tasdiiqiyan waxay la mid tahay ilaa maطluubin khabariy ilaa maطluubin khabariy maطluubka khabariga hadda loo jeedana waa inta aad soo marteen waa tasdiiqa caadiga ahaa inaad tirahdo shaygu waa sidaa oo jumla ismiya aad ku cabirto ama aad jumla ficliya ku cabirto intaan baa loo jeedaa daliilku marka waa shay haddii si saxan loo fiiriyo oo nin nadarkiisu saxiix yahay caqligiisuna fiican yahay uu dhugto oo si fiican u fiiriya tusahaya shay kale daliilku waa waa maa yalzam min macrifatihi almacrifatu bishayin aakhar asaga inaad fahanto waxaa ka dhasha inuu shay kale ku fahansiiyo inuu shay kale ku fahansiiyo hunaa marka wuxuu ka cabiray maa yumkinu اtawasul bisaxiixi nadari fiihi asagaa fii xaddi daati daliila oo tusaa wax ku tusahay marka awoodda uu tusida uu leeyahay adugu ama fiiri ama ha fiirinin waa awood u leeyahay laakiin haddaad adigu dhuganno ood fiirin hadda adig waba ku tusi mahayo isagu wuxuu u subadaa saalix u yahay in la adeegsado kadibna uu ku tuso ujeeddadii laga lahaa laakiin adugu haddaadan fiirinin de ku tusi maayo marka waa tusidiisu waa waa maxay waa bilquwa laa bاlficl waa biاlquwa bimacnaa waa saalix lian yadulla calaa shay laakiin muxuu kugu tusahayaa binadari fiihi weliba nadar oo dhan mee wuxuu ihi bisaxiixi nadari fiihi eegmo iyo baadhid fayow ilaa maطuubin tasdiiqiyin ilaa xukmin weeye yusadaqu xukm la rumaysanaya sidaasuu ujeeda tacriifkaasna waa tacriifkii usuuliyiinta in badan oo ka mida ah iyo mutakalimiin markay daliilka tacriifinayaan addaliil marka ilaaqaad badan buu leeyahay mar waxaa lagu ilaaqaa maadadan wax kutusaysa axadkii meesha dhigay ama dejiyey ishaaraadkaas laydka hadda muruur waddooyinka loogu talagalay ama calaamadaha reemigu wax ku gartaan ama sumaduhu sumaddu mar bay tahay daliil baa la odhan karaa wadaadkii sumadda dhigayna maxaa la odhan karaa daliil lanna nina waa naasib waadic lidaliil marna waa maxay waa daliilkii laftirkiisi marka naasibkii iyo waadicii waa la yidhahdaa daliil daakirkaa la odhanhaya ruuxa kuu sheegaya waxaa inuu daliil yahay waxaa la odhan karaa nabi maxamed waa daliil baa la odhan karaa mataymise maaha kitaabka qur-aanka iyo aayadu axaadiiu waa daliil leanna waa aaladii la isticmaala qudhigeedi wey allihii subxaanahu wa tacaala dejiyey qur-aanka iyo waxyigana waxaan odhanaynaa daliil marka daliilku mar waxaa lagu idlaaqaa maa bihi dilaalatu oo shayga qudhigiisaa sumadii calaamadii astaanti ah iyo aلdaakiru lidaliil iyo alwaadicu wاnaasib intuba daliil baa la yidhahda hadda waxaa ina khuseeye keliya tacriifkani waa tacriifka ay leeyihiin mutakalimiin iyo kuwii ku ta'auray usuuliyiin ahbaa iskale tacriifka marka wuxuu waxaa soo galay alqaطciyu wاdaniy daliilka daniga ah alladii yufidu danna iyo daliilka qaطciga intu way soo galeen maxaa yeelay waxay unku dhaheen maa yumkinu التwaصل بصحيiح النظر فيiه إلى مطلوب خبرين إلى مطلوب تصديق إلى حكم تصديقين ama ظن ha نoqdo ama قaطci ha noqdo waana طريقة الفقهاء marka مفهوم الdayl dagaalkii ku jiray baa meesha ku jira فuqahadu wax walbo wax ku tusa wax walbo wax ku tusa oo u suubada inuu wax ku tuso si saxan haddii loo fiiriyo agtoodu waa daliil luqatan wa sharcan ama danni ha faa'iideeyo ama yaqiin go ha faa'iideeyo hal masale iyagu ka soo reebaanoo adilada caqliga amaaraadka caqligaa ah. een faa'iidayna yaqiinta ooma yaqaanaan adillo haddii qibladii matalan aad ku wareerto ood kadibna cerka xidigihiisii iyo xagga eegto ood kadibna ay kuu subxo qibladu inay halkaa tahay waxyaabahan aad daliishatay astaamahan calaamadahan xidigahan kala wareegay waxaan oo dhan waxay u yaqaanaan alamaaraat alcaqliya ma odhan hayaan fuqahadu aladila alcaqliya odhan maayo addaliil caqli cindahum waa daliilka faa'iideeye qaci ama amaaraadka iyo calaamaadka iyo qaraa'inta caqligaa ee dani faa'iidaysa agtooda waxa wy cinda alfuqahaa waa amaaraad iyo qaraa'in laakiin daliilka sharciga ah khabarulwaaxidka qiyaaska daniga ah ijmaaca sukuutigaa ah, aayadaha dawaahirtooda xadiidka mutawaatka daahirkiis adiladaa faa'idaysa daniga agtoodu waa adilatun sharciya ma odhan hayaan waa ay fahamteen baan u ama almutakalimuun iyo qolyaha usuuliyiinta ku ta'auray waxay leeyihiin wixii faa'iideeya qaطci waa daliil wixii aan qaطci faa'iidayninna wuxuu dooniba ha ahaado ama sharci ha noqdo ama caqli ha noqdee waa amaaraad amaara u yaqaanaa khilaafkaasi marka hadduu noqon lahaa iska tafriiq istilaaxia dhib mana ahaatee laakiin waa istilaax musiibo ah oo diin badan dumiyey balaayana ay ka hoos libaasanta adaa la iskaga ilaaliya halkaa waxaa ka dhashay amaaraadka sharciga ah ama adilada caqligee daniga ah iyo adilada sharcigaee daniga faa'iidaysa looma xujaysan karo caqaa'idka masaa'ilka waaweyn lama isticmaali karo sifaad rabbi laguma sugi karo asmaadiisa laguma sugi karo looma deliishan karo qadiyad ilaahay subxaana wa tacaala ku tacalluqda ama qaybiyaadka waaweyn ama umuurta waaweyn ee diinta ku tacalluqda waxaa ka laasimay laguma sugi karo tafsiiqin iyo tabdiicin laguma sugi karo takfiirin marka waa waa asal marka lagu sheegaya aad mooda inuu saanin laakiin waxaa ku dhisan taamaad iyo balaayaad iyo masaa'ib baa ku dhisan aada laskaga helay saa darteed bay fuqahada ninka la yidhah abulxusein albasri kitabkiisa almuctamad fi usul fiqi mucasili wuxuu yidhi asagaaba wanaag buu sameeye wuu kala qaada wuxuu yidhi aladila cinda alfuqaha waa sidaa iyo sidaa aladila cinda almutakalimiinna waa sidaa iyo sidaa wadaadii ka dambeeyo o dhanna saasay marino waa sharxeen rag yar baa kuu sheega hawshu inay tahay istilaax kalaami ah oo lagu qarsanhayo usuulka dhexdiisa lagu qarsanayo maadaama usuul fiqigu uu yahay cilmiga diinta loogu adeego ama lagu dumiyo nin walba wuxuu isku talagalay inuu gashado usuushiisa muslimada oo ku dhex qarsada hadhowna ardayga isagoon aamin aan fahansanayn uu wallaco usuushii jahmiyada waad fahanteen baan u malayn waa wabaa laskugu qarshay aad iskaga ilaaliya aad iskaga ilaaliya sidaa dartee ale isxaaq ashiraazi wadaadkii muxuu ahaa nidaamudiina saacati abiwalad albaaji qaraafi kulli way kala saareen hawshana way caddeeyeen khayralaasi sheekhu wuxuu yidhi wazacama almantiqiyuun qolyaha mandiqa sheegta waxay sheegeen annahu daliilku inuu yahay cadadun min atasdiiq cadadun tiro oo min atasdiiqi tasdiiqa tasdiiq lagu daray tasdiiq kale lagu daray tasdiiq iyo tasawurna waanu soo marra hadda anay u celinmaysaan bayla loo dhigahayo oo loo ratibahayo calaa wejin qaab yanshau minhu ka dhalanaya tasdiiqun aakharu ay xugum labaadba kalaa ka dhalanaya tasdiiqun aakharu ay maطluubun aakhar waxay dheen daliilku sidaa ma aha maa yumkinu altawasulu bisaxiixi nadari fii ilaa maطluubin khabariyin ma ahee dayil waxaa la yidhaahdaa inay kulmaan cadadu min atasdiiq qadiye aad xukuntay iyo xukun labaad hadda somaydan soo marayna alarbacatu zawjun waa tasdiiq alarbacatu zawjun waa tasdiiq haddaad dib u noqoto ood tiraahdo alarbacatu tanqasimu ilaa mutasaawiyayn waa maxay waa tasdiiq wa kullu cadadin yanqasimu ilaa mutasaawiyayn waa zawjun waa tasdiiq maxaa soo baxay falarbacatu zawjun waa tasdiiq saddexaad kaasaa wuxuu yahay kii loo jeeda maluubka ahaa hawlahaan soo marna waa maxay waa cadadu min atasaadiiq kul cadadin yanqasimu alarbacatu tanqasimu ilaa mutasaawiyeyn wa kula cadadin ilaa kada waxaas dhamame waa tilaabooyin warkaasuu ku sheegaya annahu cadadun weeye min atasdiiqi yuratabu loo dhigahayo calaa wajin qaab waa inaad muqadima suqraa samayso haddana muqadima kubraa samayso kadibna isku dhejiso natiijo aad ka dhalaalayso wejigaasoo yeesha uu ka dhalanaya minhu xaggiisa tasdiiqun aakharu maطluub weeye wa samowhu kaa waxay ku magacaabeen qiyaasan bay yidhaahdaan waa nimankii manaaiqada ahaa calaa wajhin yanshau minhu tasdiiqun bui aakharu maطluubka waxaa kuu soo gelaya yashmalu danna wاlyaqiin kan labtirkooda manaaiqadan calaa hada اlwajh waa yashmalu aلdanna wاlyaqiin tasdiiqaa dambeen gaadhnay xukumka aan gaadhnay ama ha noqdo xukm yaqiini oo laa yaxtamilu shaka bixal ama ha noqdo xugum adugu aad jasminayso laakiin aqbala ixtimaal iyo naqiid kale maysan kala qaadin haddaad u jeedo xugumkii ama yaqiiniga ah waxaad dhihi meesha yanshau waxaad ku bedeli yalzamu yalzamu baad ku bedelaysa annahu cadadu min atasdiiq yuratabu calaa wajhi yalzamu minhu baad dhihi yalzamu minhu ee maluub aaar wasamowhu waxay ku magacaabaan kan qiyaasan bay yidhaahdaan yacni nadariga ah ama tasdiiqa nadarigaan daruuriga ahayn waxa ku gaadhsiiya waa daliil ama daliilkaasi qiyaas bay yidhaahdaan waa curfigii manaaiada curfiga oo waxay leeyihiin iyagu waxay iska taxakumkoodii matluubka nadariga ah laguma gaadhi karo ilaa bilaqisa almatluub annadari التصديق الندري waxaa lagu gaari karaa bالdليل oy u jeedaan ay القياaس المنطقي oo اqtiraaniga istinaayiga u ah wixii mfrad ah macrifadiisana laguma gaari karo ilaa bاlxad والتacriif wuu keeni doonaa marka iyagu hawlahay iska bagaataysteen oo iska jexjeexdeen weeye m wax salkule diinta iyo luqada midna ma ah waa iska isilaaxaad iska ogow wasama waxay ku magacaabeen wasama waxay ku magacaabeen bur alqiyaas sharciya qiyaaska sharcigaha ah, wamaa ashba wixii la halmaana tamiilan bay yidhaahdaan hadda lagugu bilaabay durba in lagu madax jabiyo soomaaliya qiyaaska shareecadu ammaantay ee qur-aanka iyo sunnadu qadaadhiga ee nabigu isticmaalay ee saxaabadu isticmaashay ee culummadoonu islaam ku maamulahayeen waxay ku dhaheen tamiil kaan anagu wadanne ee aflaton iyo aristo iyo balaayo laga keenayna waa qiyaas marka waa durbu waxaa rabaa in lagaa laga bixiyo kalsooni in lagaa qadaada rabaa kalsoonida aad diintaada ku qabto iyo adiladaada raba durba in lagaa lagaa dafo iska ogow taas culummada muxaqiqiinta waxay leeyihin kullu qiyaas oo iqtiraani ah ama istinaai oo kan mantiqada isticmaala wuxuu u laabanaya ila qiyaas tamhiili qiyaaska tamhiiliga ah yuu u laabanaya ama ha noqdo qiyaaskii mxuu aha shumuuliga ahaa ama keyrkiiba wuxuu doona ha noqdee marka ama waa qiyaasu tadaakhul ama waa qiyaasu shumuul waxaad haysaa ama waa qiyaasu shumuul ama qiyaasu tamhiil calaa ra'yayn marka waxaad wadaan oo dhan wuxuu loo celin karaa hadaan dhaha maalan nb annebidu waa xaaraam nebiidku waa xaaraam baan ku idhi maxaa yeelay qiyaasan cala alkhamr bijaamic اliskaar waa qiyaaska sharcigaa kaas ama tamsiilka loo yaqaano ama qiyaas اlfuqaha wey annebidu waa xaraam huwa alfar maxaa yeelay qiyaasan cala alkhamri baa tir wahuwa alslu maqiiskii hore iyo maqiisu calayhi waxaa tihi ciladii bijaamic اliskaar lianna kula minhuma min الnabidi wاlkhamri yuskir maxaa ka soo baxay marka in xukumkii aad go-aan ka gaadhay farci baan sheegay wixii looga qiyaas qadanhaya baan sheegay cilada aan isku haleeshinhayn iskugu dhajinaan sheegay xukumkiina horaanba nebidkan soo saar farcana kusoo dhejiyey qolyan maxay ku leeyihiin qiyaaskooda iqtiraaniga ahaa shakl awal haddaan soo qaado waxaad dhihi النبيdu waa mskr النبidu waa mskr المqdim الصqرى waat maxaad ku sugtay bilxisi baad dhihi daliilhu muujibhu soo muujibaadka maaan soo marin muujib xisi a mid alaab soo maynan soo tarinin haddaad ku idhahda النabidu waa mskr ood muranka ka waxaan ku leeyahay daliilhu alxisu والmuشhaahada orod dhami cab adaad sarqaami doonee xisiga ila waa dhadhaminti waa shamigii mse mxuu dowqi baan rabaa marka annebiyadu muskir baa waa muqadima suqra wa kullu muskirin xaraamun daliiluha muqadima alkubra waa maxay asharcu baad dhihi inuu muskirun bixaraam yahay maxaa tusay ila labada muqadime aad sheegtay hadduu ka murmo kula niqaashahaya waa inaad mid walba daliil ku sugto haddaan kuu salimi waayo annebiyadu xaraam cafwan muskir aan kuu salimi waa inaad tidhaahdo aan adibada weydiinaya mujaribiinta iyo qolyaha khamra kaalaya ama aduguba haba waayaaye idan taa xisi baad ku sugi tii labaad ay ahayd wakullu muskirin xaraam muran buu ka keenay axaadiistaad soo dhufanaysaa saxi muslim bukhari baad u furaysa iyo sunanka wakullu muskirin xaraam muqadima suqra muqadima kubra maxaan la rabnaa marka isku soo qabo mawduucii ereyga u horeeyey muqadima suqra soo qaad kii u dambeeyey muqadima alkubra labadaa isku qabo wa kullu muskirin xaraamun soo mahayn xaraamun iyo annabidu xaraam isku dheji maxaa noqotay annabidu iyo natiija cadad min التصdiiqi yuratab calى wajhin yanshaw minhu tasdiiq aakhar waad fahamtay warkaa dheer maxaa idin idan taa muxuu noqday waa alqiyaas aliqtiraan almantiq الصaxiix bay ku dhaheen manaadiqu kii shaaficida ka fiicnaaye النبيd حرام قياaسa على الخمر بجامع الإسكاaر انتهت القضية marka وسموه تمثيiلا waa lagu sirhaya waa lgu harawsi baa badowsi weytan waxba kama jiraan ragga marka culamadu way caddeeyen inay tahay iska warbadni mooyeene kaanagaaba ka fiican kana dhibyar aan ka socon waxba yaada wareerin uma in kaana muqadimata addaliil daliilka labadiisa muqadimo muqadima suqra iyo kubraada wey wax laga hadlaayo hadday yihiin labadaa muqad qaciyatayni laba la hubo oon shika aqbalin antaja qiyaaska wuxuu dhalinayaa qaciyan ay xukman qaciy xukm go-an buu keenayaa wa yusamaa lagu magacaabahayaa daliilkaas keenay xukumka qaciga alburhaan kaas waa alqiyaas alburhaani aw daliil burhaani daliilka ku dhisan bimuqadimatayni qaciyatayni cindahum huwa alburhaan yoyn kugu dhuman marka falsafadan maniqigaa shareecadaysa kula aadin iskana ilaali wadaaddo badan baa ku khaldamo ku baaba ku dhimanin waa sun laisu qarinhayo nabigu wuxu sal ly slm ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiih min allahi burhaan burhaanan waxay dhaheen daliilan laa yaxtamilu ta'wiila washakka waxaa u dhumatay wadaadadii xadiidka sharxay sunti aristo iyo aflaadoon baa u dhumatay shuqul kuma laha shareecada neb maxausha alburhaan fi lua wa harci waa maxay waa maa dalla cala madluul wixii madluul ku tuso way imaa biqacin aw bidannin yuxtaju calaa milihi marka bidaari sibiq bay kugu gashaa adoon garanaynin yaa waxa kuu dhumanaya sunta ahlulbidaca kuu dhuman aada iskaga ilaali marka daliilka ama qiyaaska burhaaniga waxay u qaybiyaan limi iyo ini bay u qaybiyaan hawl kuu taalla ma haddana kugu lugoyn maya iskaga tagno ayib aw daniyatayn uma in kaana muqadimata adaliil qadciyatayn buu kusoo yidhi hadday tahay daniyatayn daliilkii labihiisa muqadimo suqrihii iyo kubrihii hadday yihiin eh, daniyatayn aw ixdaahum ama midood baa daniye ah antaja daliilkaa wuxuu dhalinayaa daniyan ay xukman daniyan xukun la maleeyo oo marka aan go'nayn waxaasoo dhan waa iska taxakumaad ayagu ay wataan eh, mar waxay ku leeyihin daliilka burhaaniga waxaa laga ratibahayaa min muqadimatayn muqadimatayn baa laga ratibahaya codka xagu ka gaaban yahay maha microfoonka codka hala kordhiyo ayib waxay ku idhahdeen daliilka burhaaniga ama qiyaaska burhaaniga waxaa laga dhisaa laba muqadimo waa iska taxakum soo saddex lagama dhisi karo oo afar lagama dhisi karo oo shan lagama dhiso abadan bay ku leeyihin waa in laga dhiso min muqadimatayni faqad hadday arkaan xugum ku dhisan muqadima waaxida waxay ku leeyihin waxaa go-an aلثaaniyatu aw اlأuulى baa maxduufo ah bal adugu go-aanka go-aan baa lagaa gaadhi waxaan maqli jiray muxuu ahaa gashaanti aamuska lagu meheriyaaye iyago waxba kaa weydinba go-aan kaa gaadhahayaan maxay ku leeyihiin hadday arkaan xugum iyo tasdiiq iyo qadiya ku dhisan calaa muqadima fi اsharci oo fi اlkitaab waxay ku leeyihiin labadii muqadima mid ka midaa ah go-an bay ku leeyihiin mid baa maqan waxayna u yaqaanaan qiyaasu damiir qiyaasu damiir bay u yaqaanaan iyagaas ka samaysanaya hadday arkaan xugum ku dhisan saddex muqadimo ama afar waxay ku leeyihin ma aha waa aqyiisatu mutadaakhilay ku leeyihiin waa mar hora lagaa tashaday go-aan lagaa gaadhay oo maxaa jira annagu waxaan bagaatay sanay ku leeyihiin xugum walba inuu ku dhisnaado laba muqadimo meeshaan ku aragno xugum aan laba muqadimo wadanin waxaan leenahay tii koobaad baa go-an ama tiiba labaad maxaa looga tegay liwuduuxa aw likada adu waa go-an tahay qiyaasu damiir baa la yidhahda xagga kale ka u fiiriyo hadday arkaan xugum iyo qadiyo ku dhisan saddex muqadim iyo afar waxay leeyihiin yan kaa hoos bixine laba qiyaas weeye meeshan waa aqyasatun mutadaakhila aw qiyaasaatun mutadaakilaatun waxba kama jiraan waxay ku xidhantahay kolba ninka qaa'iska ah aqoontiisa uu leeyahy muqadimaadka iyo macluumaadku hayo shan buu ka dhisi karaa afar buu ka dhisi karaa labuu ka dhisi karaa hal buu ku kaaftoomi karaa habeen dhaweyd baa nasaa-iga mari normaynaya iyagoo wadaadkii baydaawi isagoo yidhi muqadimadii kalaa go-an natiijadina waa madwiya ayib muxuu ama sinu facadmu soo ma ahayn makaan marayn ayib marka iska ogo walaa iska istiraaxa iyagu ay leeyihiin aan ka socon wa minhum waxaa ka mid ah cinda almuxaqiqiina kullu dalika waa taxakum waa iska taxakum wa minhum waxaa ka mida man yusami mid ku magacaabaya haada daliilka daniga faa'iidaynaya ama qiyaaska ku dhisan muqadimatayni daniyatayn ama muqadimatayni ixdaahumaa qaطciyatun wاlأkhraa daniya ku dhisan amaaratan calaamay odhan hayaan daliil ku dhihi maaya hawshana waa ra'yu lmutakalimiin iyo bacd اlmaniyiin wey iska ogow macno ma waxba kama jiraan sheekuna ayagun buu taqliidiyey wayahusu wuxuu ku gooni yeelhayaa maa kaana qaطciyan wixii go-an een shika aqbalin een wax kala aqbalin bismi اdaliil xalayna waa inaga soo tijaabinay meeshan maxaa loo yidhi hadday ixda muqadimatayn daniyo noqoto midna qadciyo noqoto see natiijada u noqotay daniya waa inaga soo maray oo nidhi natiijadu ama xukunku wuxuu raacaa akhas almuqadimaat labada muqadimo khisaadkuna saddex bay noqdaan asalbu wadannu wاljuزu wey asalbu wadannu wاljuزu hadday muqadimataynkii midood salbi ku jiro nafyi ku jiro natiijadu manfiyay noqonaysa hadday labada muqadimadood ay tahay juز'iyo midna ay tahay kulli tahay midna juز'i yahay natiijadu juز'i bay noqonaysa labada muqadima mid ka mid ah hadday qaطciyo tahay midna daniyo tahay natiijadu waxay noqonaysaa daniy alkhisaatu waa alaaatu cinda almanaaطiqa aljuز'iyu wالsalbu wاdannu saddexdaa mid ka mida haddii ixda almuqadimaat lagu arko natiijadu juز'iyo weeye salbiya weeye daniya weeye bikhilaafi اladila adiladu laakiin waxaanu soo sheegna xukumka sharciga wuxuu raacaa adilada loo daliishaday midka u xoog badan soomeyna sharcin faariqu waxaa weeye haddaan khulaaseeyo bayna eh, annataa'ij wa bayna alaxkaam asharciya midna ay raacayso nataa'ijda midda u liidata midna uu raacaya adilada midda u xoog badan lianna almuqadimaat yatawaqafu bacduha calaa bacdin bikhilaaf aladila asharciya xukunkan aayad madax bannaan baad u deliishan xadiid madax bannaan baa haddana foodda u gelin oo tusahaya ijmaac baad ku qaban qiyaas baad foodda u gelinaysaa hawlo kalaad ku kabaysa mid mid ku xidhan ma jira daliil walba iskiiba madax bannaan xujo mustaqila u yahay ma taha mise ma ah aayaddu waa xujo mustaqilo ah xadiidku waa daliil mustaqila ijmaacu waa daliil mustaqila qiyaasku waa xuja fii daatihi igadaa meeluhu u laabanaya laakiin sidiisuu daliil u yahay saa darteed baa lagu yidhi xukumka sharciga wuxuu raaca ku xidhan yahay adilada midka u xoog kaasaa ku filan wey intan kalena taageerayaal wey ama nataa'ij qiyaaska mandiqiga nataa'ijtiisu waxay raacdaa adcafa almuqadimaat limaada lianna kulla muqadimatin tatawaqafu cala اlأkhra way isku dhegan yihiin midmid bay ku xidhan tahay idan hal xukun bay faa'idanayaan wey hadda markaad soo nool annabiydu muxuu ahaayey muskir muskir meeshaas wa kullu muskirin si asiga baad sii qaadatay soo ma jeedid kamaada tegin annabiydu muskir muskir la soo wa kullu muskirin xaraamun maxaa ka soo baxay marka tii u horraysay qaybaad ka soo qaaday iyo tii u dambaysay qaybaad qaadaad isku qabatay natiijadu maxay ka koobantah marka min almuqadimatayn ba ka timid idan lianna almuqadimaat tatawaqafu bacduha calىa bacdi laakiin adiladu iskuma xidhno mid waa mustaqil sidiisuu u dhalinhaya wixii laga rabay waad ifaanteen bailatan ka socda wadaaddaha ku gooni yeelay daliilka wixii faa'iideeya qaطci waa war aan sal lahayn curfi islaamna omaysan laabanin luqa carabeedna omaysan laabanin kitaabka qur-aanka iyo sunana ma tusaayaan waa iska istilaax nin wuxuu asagu dejisada weeye waxaa nin uu dejistay yuusan kuu soo gelin shareecada islaamka yuun kugu iman istilaaxaan iskaga baro waxba ku yeeli maayo iska ogow laakiin markaad shareecada iyo diinta baadhaysa ama aad munfasir tahay ama aad faqiih tahay ama aad daaci tahay iska ogow aafaadkan waa lasu qariyaay wuxuuna ku yidhi wadaadku waxtaraza ama waxturiza waxaa lagaga mxuu ahaaye laskaga ilaaliyey bilmaluubi tasdiiqiyi can اtasawuri ila horaan buu ku soo yidhi ilaa maluubin tasdiiqiyin markuu daliilka tacriifinay ilaa maluubin tasdiiqiyin buu soo yidhi maluubin tasdiiqiyin waxaan u nidhi اxtiraaزa can اlmaطluub الtasawuri maطluubka tasawuriga ah waxaa lagu gaadhaa bالtacriif la bاdaliil soo hadda maynu soo sharxin wixii tasawur ku saabsan macrifaة اlmufradaat iyo fahmhaa qeexid iyo in lagu qeexo wixii aqdiye iyo xugum iyo go-aanana waxaa lagu gaadhaa biاladila wاlaqisa waa inaga soo maraysa uxturisa waxaanu kaga afeefanay buu i bilmaطluub الtasdiiqiy xukumka tasdiiqiga waxaan kaga afeefanay can الtasawuriyi ay can اlmaطluub الtasawuriyi fain اlmutawasala bihi midka asaga lagu gaadho ilayhi yusamaa tacriifan baa la yidhaahdaa fain almutawasala midka lagu gaadho bihi asaga ilayhi ila tasawuriyi waxaa la yidhahdaa yusamaa tacriifan qeexa la yidhaahdaa ayib wuxuu ujeedaa daliilka ama wadada iyo wadiiqada loo maro ilaa macrifat atasawuriyaat waa almucarifaat oo toddoba laga dhigo xad taama iyo xad naaqisa rasmi taama rasmi naaqisa iyo tacriif lafdi ah iyo miaal iyo taqsiim toddobadaas waxuu yaqaana almucarifaat asab ay shan baa inta badan la sheegaa wadaadkuna shantu iskaga gaabsan doonaa labada kale oo taqsiimka iyo miaalka wuu iska daayey ma huwa اinsaan baa tiri waa ka zaydin baan ku waa miaal maxaaban ku wareerin ba xayawaan naaiqun bagbagta intaan iska day waaan leeyahay ma huwa insaan baa tiri waaa waa ka zaydin waa ka cabdillahi waa ka geedi waa ka waa tacriifu bilmiaal bilmiaal tacriifu bitaqsiim shayga inaad qaybiso aad kumid aad ku caddayso waa hadda intaan soo marro kale adoo yidhaahda alictiqaadu ima jaazimun aw غayru jaazimin waxaa la aamino inuu yahay mid go-an mid aan go-nayn wاljaazim ima muطaabiqu aw غayru muطaabiq wاlmuطaabiq waxaa dihi ima limuujibin aw غayri muujib waad wadi maxaa soo baxay inaad soo kala saarto yaqiinigii iyo danigii ictiqaadkii faasidka jahligii murakab wixi o dhan baad kala saaraysa waxaad wax ku caddaysay taqsiim mawjuudaadku inay yihiin qadiim iyo xadiid inuu haygu mumkin inuu mumtanic yahay kadib ma aha waxaa soo bixi wii loo jeeday marka marna shayga in la qaybiyo ninkaan ama waa muslim ama waa gaal hadduu muslim yahay waa ree hebel hadduu gaal yahayna waa ree hebel siday u socoto maxaa soo bixi ree hebel weeye si loo kala furfurahayo loo fadhi celinayo muxuuha baa soo boodahaya atacriifu bitaqsiim waa un sidaa aariifu bilmiaalla waa ninka yidha kibis ma aqaana maxay tahy rootiga iska qaban la yidhi awal khubs buu ihi bal fiiri dhaabowgan muxuu ahaa ama rootigan iska eeg la yidhi weeye waa tacriifu bilmiaal dhiba bale shanta kale ee caanka ah yuu wadaadku hadda un sheegi doona waan iskaga soconayna wax badan kuma xidhno ayib warubama yusama midkaa tacriifka in lagu magacaaba laga yaabaa xaddan muطlaqan xad muطlaqa in la yidhaahdo yacni shaygii macrif ma huwa اljinu insi waa maxay malag waa maxay yani waa waxaad u baahan tahay shayga mufradka macanihiisa in lagu fahansiiyo waxaa lagu fahansiin karaa in laguu qeexo laguu xado laguu tacriifiyo tiibuu ka hadlaaya marka tacriifna waa la yidhahdaa oo mucarifaat marna waxaa la yidhahdaa xad xadna waa la yidhahdaa warubamaa yusamaa in lagu magacaabo tacriifkii xaddan baa la muطlaqan asagoon la kala qaadin ma xad naaqisa ma mid taama ah aan la kala qaadin wاlأsharu sida caankaa waxaa weeye anahu xadkii amsau aqsaamin shan qaybood buu noqdaa xadun taamun xad dhammaystiran wa naaqisun mid dhiman iyo wa rasmun taamun rasmi dhammaystiran iyo wa naaqisun mid dhiman wa tacriifun lafdiyun iyo in lafdi wax lagugu qeexo lagugu caddayo waxaanu dhan waa iska un isilaaada iyo waay leeyihiin iska dajisteen wy shay walba marka la qeexahayo marka hore waa inaad sheegtay ku leeyihiin jinsi guud ay soo wada galaan shaygaad rabtay iyo ashyaa kale markaad hay eexaysa l maxduudka hayga aad qeexaysay kaa maqanay rabta ama saamic inaad fahansiiso ama saa'ilka aad u qeexdo asaga ha ka bilaabino horta soo qabaydhe asaga iyo waxyaabo kaloo lamid ah meelay hoosgeli karaan horta soo qabo markaa kaad soo qabato oo horta leelahay ha uu yidhaahdo kii uu rabay marka oga socbay kuleeyihi ruux baa matala alinsaan caaqil aan insaan aqoonin baan ma huwa alinsaan aaqil min alcuqalaa baa curi ma huwa alinsaan kaas waxta waa alxayawaan naatir alxayawaan waa maxay waa jinsi guud oo uu soo gelahayo bini aadam iyo faras iyo dameer iyo dugaag iyo haad iyo shimir wax walbaa soo gelahayo nool oo dhan baa ku hoos jira kadib markaad ruuxu u fahmay horta inuu noolo yahay waxaad leedahay naaiqun baad ku soo wixii oo dhan wuxuu kaga baxay naaiq waa mid la awood uu ku fikiro waxna ku garto waxna ku sheego laa taqumuna waa alquwa almufakira loo jeeda tii kalaamkayd ma hadalka maaha xaywaan naaiq iyo xaywaan mufakir lahu caqlun bay ujeedaan macnahaasay u jeedaan isagaa sheekhu taxibin doona waxaan u baahay in xadku asalkiisu luqatan waa almancu xadku luqatan waa almancu wa minhu sumiya alxadiidu xadiidan liannahu yamnacu meeshii lagu xidho ama lagu qabto wax bixi mari kara ma jiro waa adag yahay marka manci baa kadalika albawaabka midka bawaabka albaabaha jooga xadaad waa la yidhaahdaa yaquul li alxadaadu wahuwa yaquuduni ila الsijni laa tafzac famaa bika ba'su yani xadaadku waa liannahu yamnacu nin aan loo idmin meesha ma geli karo min aan loo idmina kama soo bixi karo maadaama uu maanic yahay bawaabka xadaad baa la iska yidhaahdaa idan xadku maxaa munaasabadu laleeyahay luqada maxay tahay xadkan isilaaxiga wuxuu laleeyahay markaad shayga qeexdo oo tilmaantiisa aad bixiso shay aan shayga ahayn meesha ma soo geli karo tilmaanta iyo xadkaa wax asaga ka midana kama bixi karo alxad alxaqiiqi ama dhammayska tiran waa maxay yamnacu maxduudku inuu meesha ka baxo waxaan maxduudan uu soo u diidaya marka saasa ama arasmu luqatan waa alcalaama rasmigu luqan waa alcama ka rusum daar aaaarta iyo jabooyinka raadkooda la iska yidhaahdaa rasmiga calaamo wey ibnulqays warkiisu muxuu ahaa fahal cinda rasmin daarisin min mucawali rasmin daarisin rasmi marka waa alcalaamo oo kan maxaad calaamo rasmi u tidhaahdeen waxay dhaheen waa shayga oo lagu tilmaamahayo tilmaan iyo sifo calaama isaga u ah oo korkiisa saaran laakiin aan asalkiisa ka tirsanayn sida aafaartu iyo raadku ay kuu tusaan diyaarti iyo dadkii deganaa laakiin xaqiiqada aysan kuu tusayn si kastaba noqoto sheekha tacriifin dooni aanu iska soconna wuxuu leeyahay falxaddu marka shan bay inoo noqdo xad taama iyo xad naaqisa rasmi taama iyo rasmi naaqisa iyo tacriifun bilafdin lafdi baad shayga macnihiisa waa taqaanaa laakiin lafdi waxaa la shay weliga adaan maqal markaas muxuu yahay kaa taqana lagugu fasirahaya kaa taqana lagugu fasirahaya فالحد حدك ما كان بالذاتي ما كان بالوصف الذاتي xad waxa la yidhaahdo ila xadii hadda rasmi aynu kala qaadayna waa ma kaana tacriifan bilwasfi اdaati wasfigii shaygaa maahiyadah mawsuufka la raadinaya la baadhayo tilmaan uu leeyahay oo daati ah lagu tilmaamo xaddi baa la yidhaahdaa daatigu waxay uga jeedaan waa wasfiga iyo tilmaanta shaygaa marnaba aan faaruqaynin xaqiiqadiisana ka tirsan la'aantiina in la fahmo ay adag tahay kalxayawaaniya alinsaan waa maxay waa xayawaan baa tiri alxayawaaniyatu waa wasfun daatiyu wاnnaatiqiyatuna waa wasfun daatiyu bini aadamku inuu leeyahay quwo uu ku fikiro oo xayawaan caaqilo mufakar u yahay waxaan leenahay waa wasfi daati ah lianna waa juzء min xaqiiqaة اlinsaan alxayawaaniyatu waa gobol ka mida insaanka alquwa الnaaiqiina waa maxay waa qayb ka mida insaankii lakin waxay kala duwan yihiin midna waa wasfi daatoo mushtarag ah waa xayawaaniyadii midna waa wasfi daati khaas ku ah insaanka alquwa almufakira ah marka daatigu saasay oga jeedaan waana istilaaxi waa iska samaysteen iska ogow falxaddu waa maa kaana tacriifan bilwasfi اdaatiyi ayaa xad la yidhahdaa wasfi daati marba haddii la sheego waxaad leedahay xadka shaygani waa xad ee ma rasmi waxaan waa xad ee ma rasmi waxaa kuu dhiman marka inuu noqdo xad taama iyo xad naaqisa wuxuu ihi wataamu alxad taam xadka taamka waxaa weeye minhu min alxad taami an yakuuna laazim cafwan waxbaa ka tegay wataamu minhu ma kaana mabdu'an biاljinsi اlqariib wataamu minhu min alxadi waxaa weeye maa kaana waa qeexidii iyo tacriifkii ahday mabdu'an mid lagu bilaabay biاljinsi اlqariib jinsigii dhowaa ajnaasu saddex bay u qaybiyaan jinsi qariiba jinsi mutawasita jinsi baciida ama aclaa waxaad ku tidhahdaba marka jinsiga qariibka hadda insaanku haddaad tirahda waa waa jismi ama waa xasaas ama aad tirahda waa jawhar ama waa naami waxoo dhan waxaa ka fiican xayawaanka ka sokeeya markaad jismi tiraahdo waxaa soo gala geedihii dhirtii ma noole iyo waxaa noole dhan baa soo galay haddaad tirahda waa naamin naaiquna naamigu geedihii dhirtii baa ku jira ila iyagu waa kordhaano waa bilaan waa socdaan laakiin waxaa ka sokaysa xayawaanun baa ka sokaya xayawaanku waa jinsi qariib ah wuxuu ka dhow yahay jawhar buu ka dhow yahay wuxuu ka dhow yahay naamin buu ka dhow yahay jismi buu ka dhow yahay waxo dhan uu ka dhow yahay lannu ajsaamti minha maa huwa xayun wa minha maa huwa hayra xay marka waa inaad jinsi qariib ah aad ku bilowdo oo waankaan kuu lahaa waa inaad sheegto hay haygaa aad raadinaysa iyo asagoo wax kale soo wada geli karaan bacdaha aad la timaado fasli mumayis sooce aad la timaado ma kaana mabduan wx lagu bilaabay biاljinsi اlqariib uma intaa kadibna alfasl la sheegay almumayizu soocahaya can اlغayr waصfi mushtarag ah iyo waصfi khaas ah bilmaxduud waa inaad isku darto waصfi mushtaragoo lasoo wada galo kadibna aad ka socdo kii loo baahna gooni oola baxdo macnahaas ujeeda kan marka waxaa la yhahda alxaqiiq xadka taamka waxay kale ku magacaabaan alxad alxaqiiqi bay yidhahdaan waana waa maxay waa tacriifu shay shayga ood ku qeexdo bijamiici awsaafihi daatiya soo gebagabee shaygu marba haddaad ku qeexdo bijamiici awsaafihi daatiya daati waxa looga jeeda waa kuusoo sheegay waxay u yaqaanaan waa xad taam ah xad taama awsaafka daatiga ah mid mushtarakoo caamo ah iyo mid khaasay u qaybsantay uma intaa kadib bacd aljins اlqariib waxaa lagu xijinayaa alfasl اlmumayiz ama uma alfasl اlmumayiza waxaa tidhahdaba fasalkii waa waصfi fasligu hadda loo jeedo waa sooce shayga aad rabta ka soocaya wixii kale fasli hadda mumayiz waa isku mid isku nuu celceliya un isku mid asagoo uma alfasl ku gaabsadaa ku fiicnay ku gaab ama uma almumayiz ku gaabsaday laakiin wuxuu rabaa inuu ku sheego fasli iyo mumayiz waa isku mid marka waa waa cafu bayaan wixii la halmaala wax kala meesha ma yaal intuba asagaa miaalin doona aan iska dareeriyo aan iska dareerdhibba asagaa waxo dhan miaalinaya xadu taam markaa un soo gaabiso waa maxay waa tacriifu almaahiyati biljins alqariib uma intaan buu ku keenay uma bilfasli lmumayis yani xadki taamkaha ah waa tacriifu almaahiya shaygii la raadinayo lagu qeexo biljins alqariibi awala uma biاlfasli ay اlwaصfi اlmumayizi lahu can hayrihi ayib ka socona katacriif اlinsaani biاlxayawaan الnaaiq biاlxayawaan الnaaiq alxayawaan waa jinsa qariiba naaiquna waa faslu mumayizu lahu can jamiic اlxayawaanaat markaan dhaho waa xayawaan caqli leh xayawaan waa la soo wada galay kadibna caqli leh waxaan ku saaray noolihii kale oo dhan baan iska reebay waxaan ka ahayn shaygii aan raadinayo insaanka ah wاrasmu ma kaana mumayizan biاllaazimi rasmiguna waa ma kaana tacriifan bilmumayiz اlaazim wey saas ujeedaa ma kaana mumayizan biاllaazim waa markaad shayga ku qeexdo waصfi laazima shayga laakiin aan min daatiyati min ajzaai aan ka tirsanayn tilmaan uu shaygu leeyahay wy laakiin tilmaantaasi waa tilmaan shayga laazimta ka mawjuud ahaan laakiin aan ka tirsanayn aan min daatihi waajzaai waaiiqatii aan ka tirsanayn maa kaana mumayizan ay maa kaana tacriifan bilmumayiz اlaazimi waa waصfi sooca shaygan shada ka sooca laakiin laazima ayib markaas horta waxaa dib marka waa tacriifu shay biawsaafi laazima shayga ood ku qeexdo weeye awsaaftiisa laazimta ee asaga khaaska ku ah een ahayn min daatiyaatihi wtaamu minhu min arasmi rasmiga dhamayska tirina waa an yakuuna laazimu bacda اljinsi اqariib kii oo kale wey an yakuuna laazima wafiga laazimka waa inuu yimaado wayusamaa laazim waxaa kaloo lagu magacaaba alkhaasana waa la yadaa khaasana waa la yadaa laazim iyo khaaso waa isku mid sida horaan usoo marra fasli iyo meyska waa isku nidhi bacda aljinsi اlqariib baa la sheegahaya ayb marka koobays waxaa dhihi marka rasmiga waa tacriifu الshayi aw اlmaahiyati biاlkhaasa ay biwaصfin khaasin biha maca aljins اlqariib maca aljins qariib haddaan ku daro waa rasmi taam ah haddaan ka dayno waa rasmi naaqis ah kii hore ee xadka taamka ahaa haddaan bilxadi taam ku tacriifino mxua bilwaصfi daati ku tacriifino jinsiga qariibka aan ka reebno waa xad naaqisa haddaan waصfigii daatiga iskugu dare ee khaaska ah fasliga iskugu dare iyo jinsi baciidana waa xad naaqisa ayib way iska dhib yar inta waa amila iman doona horta bal aan dareerino wanaaqisu min alxaddi horta wuxuu maaliyey rasmi taama ah iyo xad taam ah wanaaqisu min alxaddi xadka naaqiska ah iyo warasm ay naaqis isaguna an yudkara waa in la sheego almumayizu wasfigii soo cahayay shaygii la raadinhayay waa in la sheego min hayr jinsi اqariib oo jinsiga qariibka aan ka ahayn wafigaad sheegi mumayiz ah oo jinsiga qariibka aan ka ahayn ima inuu yahay shayga la sheegay biduuni jinsi aslan aw maca jinsin baciid wafiga mumayiskaaba ad sheegi adoo ama jinsi baciida ku daray ama jinsiba aan raacinin jinsiba aan raacinin marka saasuu ku labadaa marka waxay noqdeen haddii fasliga la sheego baabulxaj fasli besa la sheego oo aan waxba la raacayni jinsia ah waa naaqis haddii fasli iyo jinsi baciida laisku darana waa naaqis kadalika rasm laasimki keliga haddii lagu tacriifiyo sheegi waa rasmi naaqis haddii laasimka iyo jinsi baciida laisku daro waa naaqis goormuu taam yahay waa marka laasimkii laisku daro aljins alqariib waa rasmun taam haddii fasligii iyo jinsiga qariibka laisku darana waxad taam ah rasmun taaman waxadun taam haddii rasmigii markaan marayno naaqiska ahaa la sheega laasimki keliya la sheego maxaan leenahay waa rasmu naaqis haddii laasimka iyo jinsi baciida laisku darana waa rasmu naaqis waa astaan iyo sumad aan dhammaystirayn xadkii naaqiska ahaa haddii fasligii keligii lagu gaabsado maa huwa insaan baan ku ii kaas huwa naaiqu waxaad leedihin waa xad naaqis ah ma huwa insaan baa tiri waxaana waa jism naaiqun waa xad naaqis ah lannu jinsi baciidan aaday jinsa baciida haddaan ku duro fasligii waa naaqis haddaan fasliga beska ku gaabsado waa naaqis kadalika rasm iyon kaa dhumin waa iska waxay iyagu sheegaan laazimna kuguma aha wax kaaga xidhan hadda ma jiro laakiin iska ogow lakin dadku waa isku dhimeeya waa laazima kule waa muqadima in loogaada u baahanta kule aan ka socono wa amilatu dalika somaynan soo gaarin mise waan amilatu dalika an yaquula insaanu insaanku waa inuu yidhahdo an yaquula inuu yidhahdo saa'ilkii ee cafwan mucarifkii mucarifkii alnsaanu xayawaanu naatiqun ma huwa alinsaan baan ku uri majhuul baan ka jaahil baan ka ma aqaan waxaa tihi alinsaanu waa xayawaanu naatiq waa xad taama kan waa xad taama maxaa yeele xayawaanu waa jinsi qariib ah naaiquna waa fasli iyo waصfi daat mumayis lilinsaani can اxayawaanaat waa xadun taamuntaa waa garateen waa qiixid dhammaystiran lanna waxaan isku daray laba shay jinsi qariib ah oo u dhow insaanka iyo waصfi ka sooca insaanka waxyaalihii kale noolaha ahaa xadun taamun aw yktair am inuu ku gaabsado weeye calىa naaiqin ma huwa اinsaan bal waxaa tidhi huwa naaiqu wa xadun naaqis aw yaquula ama uu yidhaahdo alinsaanu waa jismu naaiqun waa xad naaqisa limaada waxaan isku qabtay waصfi asli fasligii daatiga ahaa jinsi baciid ah aydna waa xad naaqisa aw amase yaquula uu yidhaahdo weeye alinsaanu waa xayawaanu daaxikun xayawaan qoslo weeye bimacnaa daaxikun bilficli ma waa daaxikun bilquwa wuxuu leeyahay awood ku qoslo wey awood oo ku qoslo markuu wuxuu la yaabo arka ama u bogo ayib idan hadda waxaan leeyahay waa rasmun taamun rasmun ta lanna daxkigu waa wasfi laazima ma aha wasfi daati ah weligaa adoon qoslin iska noolaata laga yaabaa insaan waan fahmi karaa biduuna daxkin baan fahmi karaa yani qosolku waa iska astaan aad leedahay oo ku laakiin aan ka ahayn juzan min ajza linsaan ma aha waa tilmaan la qaadanayo waa mara la labisanayo waa wafi ka dili hoosku waa maay waa wafi laazima lilfaras wاlinsaan laakiin ma aha shay daati oo ka tirsan min xaqiiqat اlinsaan ayib isagaasaa loo qaya hayga eh, laai mid zaail loo qaybi aan iskaga socon marka haddii xayawaan la yidhi oo la sheega jinsiga qariibka daaxikun lagu daro oo ah laasimkii mumayiska ahaa waصfigii laazim lilinsaani mumayiska ahaa rasmun taamun aw mase waxaa lagu yihi ma huwa اlinsan waxaa tihi huwa daaxiku baan ku huwa daaxikun waa rasmi naaqisa lannu laazimkii basaan sheegay sidii markii naadiq basa la sheego u ahaa xad naaqis ah aw mase waxaa tihi ma huwa اlinsaan huwa jismu daaxikun baan ku ihi waa rasmi naaqisa lannu jinsi baciid ah iyo iyo waصfi laazim ah ayaan isku qabtay intaa waad garateen baan u balay aa ka socdo wlafdiyu sad afarta balaa ku dhaafeen aafo weeye wlafdiyu atacriif allafdi tacriifkii wa lagu qeexahay lafdiga wax lagu qeexaayey lafdun waa weedh ashharu ka caansan min lafdi اlmucarafi lafdiga la qeexaya mid ka caansan baad keenaysa waa lafdun ashharu ka caansan cinda saamici wey wasaa'il min lafdi اlmucarafi ka la qeexayo lafdigiisa cinda saamici saamici agtisa bimacnaahu bimacna lafdi buu la mid yahay bimacnaa waa maxay macnaha anugu waan aqaanaa macnaha aan aqaanee musamahaas aan aqaanana magac baan u aqaanaa agtayda waxaa yaalla macnaha aan ogahay iyo macnaha magac aan u aqaano kamro waan aqaanaa inay tahay biyo la cabo dadka sarqaamisa xogta waan hayaa haddaan u bahan inaan sheegan waxaan dhihiyaa magaceedaan sheegin khamra ah nin baa marka wuxuu hi khandariis khandariis ma aqaan lafdiga maxaa ma huwa alkhandariis markaa huwa alkhamru maxaad ii faa'idaysa in khandariis iyo khamro isku la isku mid yihiin laba lafdi oo wada tusaya macna waaxid ay yihiin anu maxaan ka jaahil ahaa macna khandariis miyaanka jaahil ah lafdigan wuxuu ku dhaco wuxuu ku dhaco waan aqaanay laakiin lafdigan isagaan aan aqoonin waan aqaana wuxuu ku dhaco alkhamr agteeda waa macruufa <laughs> isku khaldina weligii tafsiiru luqada iyo tan farq baa udhexeeya markaad luqada baranayso eray baad baran adaan aqoonin asaga iyo wax ku dhacba tafsiirka luawiga iyo kan farqa udheeeya atacriif bilafdi iyo tafsiir luaat iyo tafsir luawi far baa udhexeeya maalan lafdiga ma taqaani wax ku dhacna ma taqaani lafdiga markaadan garanaynin macnaha loo istima adaan garanayn waa maxay waa tafsiir luawi ah sharxu luawiyaat wey liannaka laa tacrifu alsma walaa tacrifu lmusama macan tan lak waa maxay musamihii iyo macnihii waa taqaanaa khamro agtaada waxaa weeye waa hawlahaadii ninka reeqalaafe suuratu ikhlaas soo akri la yidhi o kale w toban toban ikhlaas soo akriyaa la yidhi markaasuu iska fadhiyey maba yaqaana ikhlaas weligii muusan maqalb hadhow markii xoogowga xerta loo qaybiyey oo shaai lacabo la kala tegey iyo asagii laga qadiyey xoogow loo dhiibaay maxaa koobiyo toban ikhlas muusan akriyin iska aamus banaanka marka loo baxay baa yuu ihi ikhlaas maxaa la yidhahdaa waa qulwallaa la yidhi waxa hadda aanan sheegi karin buu ku hadlay reeqalaafaa la yidhah nimanka ayaga ah marka ninkaas maxaa ku dhacay maxaa loo sameeyey wadaadka reeqalaaf tacriif lafdaa loo sameeyey qulwallo wuu yaqaanaa inay suurad qur-aan tahay wuu yaqaanaa oo uu ka adagaya weliba laakiin maxaa ka hoos baxay ikhlaas ikhlaasna inuu magacyaheda yahay buusan hayn wadaadkan waa sidoo kale khamro wuu yaqaanaa macnahana wuu yaqaanaa laakiin khamro inay magaca tahay oo khandarisna la muusan aqoonin farq baa u dhexeeya marka tafsiirka lugawigaa iyo tacriifka lafdiga waad fahanteen bay ila tahay aan ka socono wuxuu ihi marka wlafdi watacriifu lafdi waa maxay waa tacriifu lafdin ashhara ama waa dikru lafdin ashhara min lafdi lmucarafi shaygii la qeexahayey lafdi ka caansan baad ku qeexaysaa cinda saamic weliba asharka ah. waa inaan anigu aan garanhayo alkhamru agtayda waa inay mashhuur tahay ismigan khamra waa inu agtayda mashhuur ka yahay min alkhandaris bimacnaahu laakiin bimacna almashhuur ah khandari eh, bimacna eh, almajhuul cafwan bimacna almucaraf mucarafka la tacriifinayo waa maxay waa khandariska mucarifkuna waa alkhamru lafdiga hadda wax kuu qeexaya waa alkhamr maxay qeexaysaa khandariis oo mucaraf ah waana bimacnaha waa ina isku macnay haddi kale isma qeexi karaa ayib naxw alkhandariisu alkamr baa la ma hiy alkhandariis waaan ka waa alkamru ma huwa alkidanfaru baa tiri weligaa maan huwa leytu baan ko leyt ma aqaana huwa alsadu idan asad iyo leyt iyo kidanfar waa isku mid oo qolyihii reer qabar bayaxe sagaashan iyo kow baalo socdaan maray weligiina laxoox maanan maqan maqaxe baan gallaani wadaadii la socda eh, maxamed cabdifarax la odhan jiray cumar qaraaba yihiin mise cumar jareer baan ujeeda hadda marka markaasa nina siiyaa qurac maxaa yaalla markaasa laxoox baa taal waan garan weyna waan isfiirinay wadaadka war laxoox maxay ahayd wa ku rafaan kadib baajoog nin la fahmay yii waxaa loo jeeda canjero wey canjero wey marka hadda laxoox iyo canjero isku mid maaha ayib waagi dambaba la ii sheegay wadaadka reer koonfureed u socday hargeysaba nimidka la dardaamay baa layidhi markuu baabuurka raacay bu hadaad maqasho markaad waqooyi tagto laxoox ha la yaabin canjero la waayo bu dardaaran buu siinaya waxyaaba agga ku qabsan kara yuu u sharxaaya marka wuxuu ku daray haddaad maqatiba laxoox hallayaaban canjeerela waaye imise haddaad maqasho hallayaaban meeqa waaya bu wuu u sheegay wixi o dhan ba hadda qolyaha reeqooy haddaad meeqa tirada ku fahmi maayaan isku rafaadaysa inay xanaaqaan oo laga yaaba maxay kaa sugahayaan waa imise almuhim aan ka socone wa shardu kulli min alkhamsa shantaa qeexe shantaa qeexe xadkii taamka ahaa iyo kii naaqiska ahaa rasmigii taamka ahaa kii naaqiska ahaa altacriif bilaf ayb antaas washardu kuli min aams almucarifaat alhams hantii wax qeexaysa shardigu waxaa aliraadu inuu toos noqdo oo uusan naqda ku imanin bimacnaa iraadu maxaa ta idaa wujida tacriifu qeexidii marka la helo ama mucarifkii la helo wujida almucarafu kii la qeexayay baa la helaya bimacnaa idaa wujida alxaddu wujida almaxduud wey haddii aadgu xaqiixdo la caddeeyo waa in shaygii la qeexaye la helo fa wuxuu noqonayaa xadkii ama tacriifkii maanica mid diidaya min dukhuuli ayri hayri اlmaxduud kii la qeexaya waxaan ka ayn meesha inuu soo galo bimacnaa wuxuu jeeda almancu huwa dardu waa masale laisku hayo niman baa cagsiya oo yidhaahdo idiraadku waa aljamcu cagsiguna waa almancu qaraafi baa kamida iyo saada kale dhibba ma laha marka wuxuu ujeedaa huna alitiraadu wa almulaazama اhubuut wa almulaazama fi اhubuut waa in xadku hadduu sugnaado maxduudku uu sugnaado almulaazama fi اhubuut kulamaa wujida alxadu wujida almaxduud walincikaasu baa loo sharday inuu iska digi karo bimacnaa shayga haddii la qeexo waa in shaygii la qeexa la heli karo kulamaa wujida wujid incikaasku waa maxay kulamaa cudima alxaddu cudima almaxduud kulama intafa alxaddu intafa almaxduud waa marka tina waa almulaazamau fi اlintifa baa la yidhahda almulaazama fi اlintifa waa inay islaazimaan xadka qeexidda iyo la qeexuhu la-aanta iyo joogidda maxduudka haddii la waayo waa inu adku meesha ka baxo xadki haddii la waayo inu maxduudku meesha ka baxo sidaas wey ay ida intafa ay alxaddu xadkii qeexidii tacriifka la waayo intafa almaxduudu baa meesha ka baxaaya maxduudkaasna waa fayakunu wuxuu noqonayaa xadkii jaamica mid ururinaya likulli afraadihi afraaddii kii la qeexaayay wixiisoo dhan buu ururinaya alkhulaasa waa maxay alkhulaasa waa maxay alcilaaqa baynahuma bayna alxaddi wاlmaxduud waxaa lagaa raba markaad rabto inaad shayga dhammaystirto alcilaaqa calaaqada udhaxaysa xadka iyo kala qeexayo waa almusaawaad almusaawaad waa inay isla eg yihiin hadda haddaad tiraa ma huwa alinsaan oonku idhaahdo insaanku huwa alxayawaanu naaiq waa isla egyihiin insaanku waa xayawaan caqli leh ma kala badno ma kala khaasano waa in xadka iyo laqeexuhu ay isla ekaadaan cilaaqatuhumaa wa almusaawaatu haddii khusuus iyo cumuum ka dhaxeeyo ama tabaayun ka dhexe adka xad jira maaha laabudda ah an takuuna alcilaaqaةu bayn alxadi wاlmaxduud almusaawaat ayb markaasuu xadku noqonayaa jaamican maanican hadday xadku uu acamma noqdo ama uu akhasa noqdo ama uu tabaayin noqdo marna jaamic buusan noqonayn marna maanic buu noqonayn marna xadba ma ahaba sideeduba laa jaamic walaa maanic tabaayin hadduu yimaado laa jaamic walaa maanic matamisan ma aha hadduu xadku u noqdo acama min almaxduud ma aha maanic qeexidaadu hadday noqoto acama mid ka caansan min almaxduud ma noqon hayo maanic ma noqonay min ayr wax kala soo lanna saa ka camsan waa la wadagelhaya hadduu xadku noqdo akhasa min almaxduud ma noqon hayo jaamic oo afraadda maxduudka qaybo ka mid a ah ka baxaysa hadduu xadku noqdo mubaayin lilmaxduud laysa bijaamicin walaa maanicin waxba yahay way iska tuur aan inta yarta ku darasaan maqsuudka xukumka u gaarno insha allahu tacaala soo sidaa lama qumar shuruudda mucarifaadka wuxuu ka tegay wadaadka oo muhiim iska in la iska ogaado waxaa ka mid a ah an yakuuna xadku adhara meel maxduud markaad wax ii qeexayso wixii aan garan lahaa een raadinayey ee ii cadday aan lahaa iyo waxaad iigu caddaysay waa inay midda waxaad iigu caddaysay ay aad iyo aad aan u fahmi karo haddaad tira sheekhu waxaa ii bayaani oon balaayo ka dhaco af soomaali baan kugula hadlo waad fahmi wey markaasaan la kala baxay sawaaxili maba taqaanidba waad ka bixi wey jiniis baan kugula hadlay maxaan ku faa'ideeyey miyaan ku wareeriyey mise waxbaan ku fahansiiyey haddaad waxaad wax ku qeexayso waa in xadku iyo qeexuhu uu ka cad yahay waxa la qeexayo waa idfaanteen bay la tahay in yakuuna almucarifu adhara cinda asaamiciin min almaxduud shardiga labaad ee lagu daro waxaa ka ah an yakuuna anlaa yakuuna majaazan xuduudda iyo qayxitaanada lafdi majaaz oo macno kala noqon kara lama keliyo ila ruux baa wareeraya maxaqiiqda waad ma majaazka waad ujeeddaa mar bay wadaada hadday qariino wato qariino mucayina muxadida lilmaqsuud dhib ma laha wadaaddaa yidhaahda wa an laa yakuuna fiihi dawrun qabliyun baa la yidhi dawru sabqiga la odhan jiray ama qabligi laba shay isku xidhan aan la fahmi karin wixii la qeexaayey ilaa xadka la fahmo xadkana aan la fahmi karin ilaa maxduudka la fahmo waa dawr qabli ah lama ogolo waxaa ka mid a anlaa yakuuna fiihi anlaa yakuuna fiihi lafdun mushtarak markaad wax qeexaysa lafdi mushtarak oo macaani badan yeelan kara lama ogolo waa inaad ila in la qeexo oo la xadidaa la rabaayo aduu ilaa shuruud sideed ay sheegaan intaan iskaga tagno faslu fi اثaali min aarbaca marxaba tacriifkii eh, bitaqsiim miaalkiisu maana sheegin inaan kusoo bilaaban moodahay tacriif bitaqsiim soaliga ku soo yidhi ma aha ictiqaadka ima jaazim awlaa wljaazim ima yakuuna mutaabiqan awlaa ama aan ku miaalen ruuxa bani aadamka inuu caqli yahay inuu waalan yahay inuu kan yahay inuu kan yahay inuu cad yahay inuu madow yahay wuxuu inuu nool yahay inuu dhinto waxa dhan waa maxay waa waa tacriifun bitaqsiim shayga inaad qaybisaad ku qeexaysaa hadda markaan ma huwa alcilm waxaan ku yihi marka alyaqiini waxaad dhihi kartaa waa maxay alcilmu ima an yakuuna ima ima an yaxtamila naqiida aw laa yaxtimil baan ku falmuxtamil naqiiduhu wadanhu wanadari wagayru muxtamili huwa alcilmu maxaan kugu mitaalay marka maxaan kugu qeexay cilmigii bitaqsiim waan qaybiyey shaygaad og tahay aad ogaatay inuu aqbalo naqiid iyo inuusan aqbalin kii aqbalo waa kaasaan ku uri kaan aqbalinna kaad doonaysa waan ku leehay marka waxaa leeyaha tacriifun بالتقسيم أو القسمة looga jeeda aduu iska waxbaa kusi isku sii dhiban iskaga tag والثالث من الأربعة afartii cilmigii iyo daliilkii iyo nadarkii iyo xukun buu ahaaye xukumkaasu waa inoo fiican yaho masaa'il fiqha ka usul fiqha ka bilaaban doonee inta yarta aan raacin in sha allahu tacaala waa iska dhib yartay macno ma laha wa ama nadar nadar haddaad doonaysa qeexidiisu falfikru waa fikr almu'adi ku gaadhsiiya ilaa cilmin go-aan aw danin male xoogan oo fii tasawurin ku saabsan awdan aw tasdiiqin nadaro maxaa tahay waa inaad fikirto fikirkaasoo saad u daba taaganta kuu geeya inaad shay ku dhaarato iyo inaad malayso male la cuskan karo waa intaa malaha iyo daniga xagay gelayaan fii tasawurin fii mufradaat waa ay cilmi mufrad lafdi mufrad ah ama macna mufrad laguu sheegay baad ka fikirtay ayib kadibna maxaad gaadhay ayib tasawur baad gaadhay macna aljin macna almalak almalaaika waa lafdi mufrada ah. macnaad waa tasawurta saad uwada ku fikirta waxaad kugu soo baxay inuu yahay xayawaan ka duwan aadamaha allana subxana wa tacala aan shuqul ku lahayn qaabkaa iyo qaabkaasa ah. maxaad gaadhay tasawur baad gaadhay waxaana kuu geeyey annadar aw tasdiiqa dawaa xugum jannadu inay aq tahay naartu inay aq tahay ciise inuu nabi ilahi aqa yahay wiil allana uusan ahayn tasdiiq calaa ma bayanahu saa soo cadayna hadde tasdiiq siduu soo sharxay inay qaybsamaan afar tasawur nadari ah tasoo daruuri ah tasdiiq nadari ah mid daruuri ah afartaas ooma soo qaybin tiibuu ka hadlaya hadde calaa ma bayan fayuctabaru waxaa la tixgelay maa madaa wixii tagay oo min atartiibi fi اtacriif wاdaliil tacriifkina waxaad ka soo eegi taama xad naaqisa rasmi taama rasmi naaqisa tacriif lafdiga tacriif بالmiثaal بالqisma waad fiirin daliilkiina sidoo kale waynu soo maraa sida daliilka haddaynu maraynay inuu marna yaqiin faa'ideeyo mirna uu faa'iideeyo dani faa'iideeyo calى اlwajhi اlmubayani fii fani اlmantiq bui qaabka loogu cadeeyey faniga mantiqana daliilkana aad u ogaanaysa daliilka waxaa loogu fikira una baaran sida mantiq lagugu sharxay wa walba iska adu iska fikir maaha madaxa ka ful maaha sidi lagu yii u dabagal hawshaad u yeelaysaaba kule waxaasoo dhan waxba kama jiraan fayaxsulu lmatluubu ujeedada aad rabtay ee daliilku kutusi lahaa ama fikirku kuu geyn lahaa ayaad markaa gaadhaysa fikirku marka muxuu noqday nadar nadarkii muxuu noqday soo gaabiye nadarkii wuxuu noqday waa fikrun yulabu yulabu bihi cilmun aw danu khulaasadu waa intaa nadaroo waa fikir lagu raadinayo aqoon ama malo xoogan yulab bihi cilmu awdan alfikru fi istilaax fikirku fi istilaax manaadiqada mutakalima wuxuu u yaqaanaa waa xarakatu nafsi fi lmacquulaat bay ku dheheen naftaadu inay dhaqaaqdo oy fikirto oy indhaha istaba dhigto madaxa ay qabsato oo fiiriso maxaad ka fikiraysaa macaani la fahmi karaad ka fikiraysa xarakatu nafsi fi lmacquulaat huwa alfikru xarakatu nafsi fi lmaxsuusaat takhayulaad bay u yaqaanaan iyo takhiilaad waa lagu habays waxaasna waa hole iyagu ay samaystaan iska ogow haddaad derbi iyo geede iyo dhir iyo ka fikirta iyo dururo socdo iyo cir isdaba socdo iyo hawlaha aad fiirisood ka fikirta waa maxay hawshaad ku jirto waxaan ku leena waa maxay takhayul iyo takhiilaad weeye haddaan macaani la ii ka fikirana wax caqligu lagu garan karo wax muuqda ahayn tafakur baad ku jirtaa tafakur baad ku jirtaa ilaahay laakiin qur-aanku iyo sunnadu tafakur waxay u isticmaalaan annadaru fi lmaxsuusaat awalam yatafakaruu fi malakuuti الsamaawaati واlardi baa la yidhi lama dhihin dihniyaad iyo ohaam iskafooda ha geliyeen marka walam yatakhayal lama dhihin waa iska mid waa iska istilaaxaad iska ogow xarakatu الnafsi fi اlmacaani wاlmacquulaat huwa اlfikru وxarakatuha fi اlmaxsuusaati wاlmushaahadaat huwa الtakhyiil wالtakhayulaat cindahum aan iskaga tano wallah aclam